alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray riyaad saalixiinka khaasatan waxaynu ku jiray baabkii ku saabsanaa taxriimu alghiiba iyo walamri bixifdi llisaan iyo in carabka la ilaaliyo bimacnaa hadalka la ilaaliyo layska jiro waxaan la hubsan in la yidhaahdo yani beenta iyo dembiye badan baa ka yimaada dembiyada layska jiro wahal yakubu nnaasa fi nnaari cala wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim xasri baa ku sugan xasriga maxaa loo jeedaa wahal yakubu nnaasa fi nnaari cala wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim waa xasri aghlabi ah wailaa naarta waxyaalaha lagu galo waxaa ka mida ah dembiye badan oo aan carabka ka dhacayn ama qalbiga ka dhacaya ama yani jawaarixda ka dhacaya lakiin waxaa laga tilmaamaya xasri akhlabi waa faa'ida yani loo baahan yahay in la weeleeyo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa an caaishata radi allahu canha qaalat qultu lilnabiyi sal allahu aleyh wasalam xasbuka min safiyata kada wakada caaisha waxay tidhi waxaan ku idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laamka waxaa la yidhaahdaa lilnabiyi laamu tabliiqu waa cidda hadalka la gaadhsiinaya lagu odhanayaa la geliya laamkaas xasbuka min safiyata kada wa kada waxaa kaaga filan safiya waa safiya bintu xuyay ibni akhtab waxay ka mid ahayd zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid ahayd waa min ummahaati almu'miniin safiya waxaa kaaga filan bay tidhi waa dangaladeed kada wa kada saa iyo saasaa kaaga filan qaala bacdu ruwaati waxay yidhaaheen ruwaadda qaarkood tacnii waxay u jeeddaa u qasdaysaa caaisha qasiira way gaaban tahay saasay u jeeddaa markaa safiya waxaa kaaga filan baa macnuhu u dhacayaa inay gaaban tahay tacnii qasiira fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri lamasajathu wuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baan ku dhaartaye laqad qulti xaqiiqe ee waxaad tidhi kelimatan kelmad baad tidhi kelmaddaasoo low musijad haddii lagu barxi lahaa oo lagu khaldi lahaa bimaa'i albaxri biyaha badda haddii lagu khaldi lahaa lamasajatu way khaldi lahayd oo bimacnaa waa bedeli lahayd oo bimacnaa sifooyinka biyuhu leeyihiin bay ka bedeli lahayd ama muuqooda ha beddesho yacni midabkooda ama dhadhanka biyaha badda ha beddeshee yacni ama urtooda ha beddeshee way beddel yahay waa khaldi lahayd waxaa loo jeedaa way beddel lahayd qaalat waxay tidhi waxakaytu lahu insaanan caaisha waxay kaloo tidhi waxaan markaa eh, uga xikaayooday oo bimacnaa ficilkiisa aan u matelay insaanan qof yacni qof baa wuxuu markaa ficilkuu samaynayo kale aanu uga xikaayooday yacni saasoo kale u sameeyaa saasuu yidhaahdaa saasuu markaa sameeyaa qaala wuxuu yidhi maa uxibu annii xakaytu insaanan wa ina lii kada wa kada yacnii nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jecli annii xakaytu insaanan yacnii shakhsi inaan markaa ficilkiisa ka xikaayoodo oo aan metelo wa ina lii kada wa kada iyada oo oh, ay i sugan tahay saa iyo saasi ay i sugan tahay bimacnaa aan marka waxa weeye aan xoole haddaan doono ku helayo yacni ma sameeyeen haddii wax laygu siinayo xataa ma yeeleen aan wax ku helayo rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu iyo tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala wuxuu ihi tirmidi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa marka xakaytu insaana waxaa laga tilmaamayaa xaraka uu karaahiyaysanayo ayaa la matelay inuu sidaa yeelo yacni saasoo kale u socdaa ama wax la mida ama saasoo kale ayuu markaa sameeyaa waa xaraka uu karaahiyaysanayaa loo matelay saasoo kale u yeelaa taasaa laga tilmaamaya riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan sida riwaayada tirmidi faqultu yaa rasuula allahi ina safiyata imra'atun wa qalat biyadiha waxay ku tidhi safiyi waa qof dumara gacanteedana hoos bay sidaa ugu ishaartay hoos bay ugu tilmaantay kaannaha tacnii qasiira waxaad mooddaa inay uga jeeddo way gaaban tahay markaasuu nebigu inkaarkaa ku sameeyey marka xadiiskan waa xadiis saxiixa weeye ahlucilmiga qaarkoodna way saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada saxiixisay sheikhu waa inoo sheegay tirmidi inuu saxiixiyey ahlucilmi kalena way saxiixiyeen marka sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada saxiixisay uu ka mid yahay wa macnaa masajathu khaaladatu mukhaaladatan yataghayaru biha dacmuhu aw riixu macnaa masajathu masajathu macnaheedu khaaladatu waa khaldaysaa mukhaaladatan khaldis bay khaldaysaa yataghayaru biha uu isku beddelayo dacmuhu dhadhankiisu dhadhanka biyaha baddu aw riixuha ama urtiisu raa'ixadiisu lishiddati natniha wa qubxiha yacni qurunkeedu daraanshuhu daran yahay daraaddeed iyo xumaansha ay xun tahay kelmaddaasi xumaansha ay xun tahay daraansha ay daran tahay daraaddeed ama xantu xumaansha ay xun tahay daraaddeed wa hada min ablaghi azawaajiri can hiiba taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha ruuxa ka reebaya waxyaalaha ugu xeeldheeraanshaha badan can ilghiibati xanta ka reebay maadaama lay sheegay in sidaa ay u daran tahay oo yacni markaa biyaha baddi de way fara badan yihiin haddii biyihii baddaba markaysa markaa midabkoodii ama dhadhankoodii iyo markaa urtoodii ay beddelayso ya xumaanshaha xumaanshahay xuntahay daraaddeed oo dhadhankii biyuhu isbeddelayaan ama urteedii isbedelayso ay biyihiiba qarmuun noqonayaan iyagoo la ogyahay inay saa u badan yihiin waxay ku tusinaysaa yacni weynida ay qiibadu leedahay ayay ku tusinaysa siday xantu u bay ku tusinaysaa qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wamaa yantiqu ma hadlo can ilhawaa yacni markaa hawo kuma hadlo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo naftu waxay jeceshahay in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu ku hadlayaa waxay ahaatay keliya waxyi loo waxyooday ayay markaa ahaatay waxyi loo waxyooday ayuunbay ahaatay tan markaa xikaayadana waxaa laga tilmaamayaa yacni ficilkii in marka waxa weeye la sheegaayo waxakaytu lahu insaanan ay xakat lahu bilficli xarakata insaanin yakrahuha yacni waxay uga xikaayootay oo ay ka hadashay yacni qof bay markaa yacni sheegtay xarakadiisii ficil ahaan ku mateshay xarakadaasoo in lagu sheego uu karaahiyeysanay yani in lagu sheego uu karaahiyeysanayo yani ficilkiisiioo kalay samaysay yani culamada qaarkood waxay ku sharxeen maa uxibu anii xakaytu insaanan ay facaltu mila ficlihi yani saas ay muxaakaatku waa in wixii wax la qofku uu sameeyo saasuu yidhaahdaa oo kale uu iyo wax la mida kulli xaal waxaa laga qaadanaya kiibadu xumaanshahay xun tahay iyo marka waxaweeye dembigeedu siduu u weyn yahay ayaa laga qaadanayaa taas ayaa laga qaadanaya waayahay xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo lix iyo afartan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam lama curija bii marartu biqowmin lahum adfaaru min nuxaas nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxauu yidhi lama curija bii markii lay koriyey samada oo lay dheelmiyey marartu biqowmin waxaan soo maray dad baan soo maray ama rag baan soo maray lahum adfaarun ay u sugnaadeen ciddiyo u sugnaadeen ciddiyahaasoo min nuxaasin nuxaas ka samaysan oo yakhmishuuna biha wujuuhahum wa suduurahum oo ku dhaawacaya yacnii ciddiyahaas waxay ku dhaawacayaan oo ku xaganayaan wujuuhahum wajiyadooda wa suduurahum iyo faqultu waxaan idhi baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man haaulaa'i ya jibriil kuwani maxay ahaayeen jibriilahu qaala wuxuu idhi haaulaa'i kuwaasi aladiina kuwii weeye ya'kuluuna cunayey luxuuma annaasi dadka hilbahooda cunayey wayaqacuuna ku dhacaayey fii acraadihim sharafahoodana ku dhacaayey rawahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada saxiixi siduu ka mid yahay xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa ciqaabta lagu ciqaabayo ee kuwa markaa dadka hilibkooda cunaya oo bimacnaa hilibkooda cunaya waxaa loo jeedaa cirdiyadooda iyo sharaftooda wax ka sheegaya marka wayaqacuuna fii acraadihim waxay noqonaysaa cadfu tafsiir bay noqonaysaa waxaa lagu matelay yacni sharafta qofka in lagu xadgudbo wax laga sheeg sheego oo la xanto in hilibkiisii oo la cunayo inay la mid tahay marka yaakuluuna luxuuma annaasi wayaqacuuna fii acraadihim waxaa loo jeedaa way xamanayaan waxaa intaasaa ka dhigan sidii waxay hilibkooda cunayaan ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi mayta yacni waxa weye aayadda macnaha lafteeda macnaha laftiisa laynoogu ishaaray aayadda macnaha laftiisa aayadda waa laynoogu tilmaamay marka waxaa laga qaadanayaa dembiga xantu weynaanshaha weyn yaha laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadanaya min kabaa'ir dunuub inuu ka mid yahay dembiyada kuwooda waaweyn waayo ahlucilmigu markay ka hadlayaan dembiyada kabaa'irta ah yacni ciqaab makhsuusa dembiga loo sheegaa wuxuu noqonayaa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu soo gelaya dembiyada kuwooda waaweyn ayuu soo gelaya halkanna waxaa laynoo sheegay ciqaab makhsuusa la sheegay oo waxa weeye waxaa loo yeelaa cidiyo nuxaasa loo yeelaa ciddiyaha naxaastay dabeed marka waxawan yani isku xaganayaan oo wejiyadooda iyo laabahoodaba ay ku xaganayaan waa cuquubo lagu ciqaabay iskama dayn karayaan yacni waxay noqonayaan qaar markaa mar walba samaynaaya oo la imanaya ayay markaa noqonayaan taasna waxay ku tusinaysaa xantu yacni sida markaa dembigeedu u weyn yahay ayaa markaa xadiiska laga qaadanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa cirduhu wa maaluh nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi kululmuslimi muslimka dhammaantii cala lmuslimi xaraamun muslimka kale xaaraan buu ka yahay damuhu dhiiggiisa ayaa ka xaaraan ah wa cirduhu sharaftiisa inuu wax ka sheego ku xadgudbaa ka xaaraana wa maaluhu maalkiisa inuu ku xadgudbaa ka xaaraana rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiiskanna wuxuu sheegayaa muslimiintu inay isku xadgudbaan xagga dhiigga iyo xagga cirdiga iyo xagga maalka midnaba inaynay bannaanayn oo qofka dhiiggiisii xaqdarro lagu daadiyo yacni ama lagu dhibaateeyo ama lagu dhaawaco amaba lagu dilo oo nafta laga jaro taasi marka waxa weeye aad iyo aad inay weyn tahay waata mar walba loogu horumarinayo waana ta ugu daran in markaa qofka sharaftiisii lagu xadgudbo iyaduna waxa weeye waa xaaraan weeye marka qiibaduna waxay ka mid tahay cirdiga oo lagu xadgudbayo weeye iyo maalkiisa in lagu xadgudbo sida loogu xadgudbaya ha noqoto in la xado ama la dhaco ama xoog lagaga qaado ama la khiyaameeyo ama yacni noo dariiqo kastoo xaaraanoo lagaga qaadaa waxay soo gelaysaa maalkii oo lagu xadgudbaya noocaasay soo gelaysa noocaas ayay soo gelaysa taasna waxaa laga qaadanayaa sida xuquuqda dadka loo ilaalinaayo ayaa laga qaadanaya xuquuqda dadka sida loo ilaalinayaa laga qaadanaya waxyaalaha cirdiga ku noqonaya xadgudubka ku noqonaya waxaa yani qofku uu ka matelayaa wuxuu isagu karaahiyeysan lahaa maalan qofka kalena waa inuu la nacaa la karaahiyeystaa waanu kula kicin hadduu shaygan og yahay qofku in lagu sheego inuu karaahiyeysanaayo walow isagu yaanu karaahiyeysanbe waa inuu ka daayaa haddii aanu kale ogeyn inuu karaahiyeysanayay in kale naftiisa ayuu ku matelayaa waxaan adigu ma nici lahayd in lagugu sheego mise maad nacdeen hadduu waxaa nici lahaa waa in marka waxa weye qofka kalena aanu ku sheegin qofka kalena waa inaanu ku sheegin waa inuu ka ilaaliyaa yacni saas weeye walyaati ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh marka xuquuqdii dadkoo la ilaalinayo ayaa laga qaadanaya cid kastoo muslim ah yacni xaqiisii waa la dhowrayaa waa la ilaalinaya baabka laba boqol iyo shan iyo konton baabu taxriimi samaaci alghiibati wa amri man samica ghiibatan muxaramatan biraddiha walinkaari cala qaa'iliha baabu taxriimi samaaci alghiiba ay hada e, baabu dikri taxriimi samaaci alghiiba xanta dhegaysiga la dhegaysanaya inay xaaraan tahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay waa xantii qofka sheegayo keliya ma ahee ka dhegaysanayaana dembigii waa ku jiraa mar haddaanu inkirinee iska dhagaysanaayo waa soo geliya waa amri man iyo kii amarka la amraayo sheegista la sheegaayo u baab yahay samica ghiibatan muxaramatan maqlay ghiibo ama xan xaaraana maqlay ama xan xaaraana maqlay la amrayo biraddiha inuu marka waxa weeye yacni diido oo qofkan ku radiyo uu yidhaha ka daa ka joog ha sheegin caynkaas saa ha odhan iyo walinkaari calaa qaa'iliha iyo in lagu inkirayo oo lagu diidaayo la amrayo inuu ku diido la amrayo calaa qaa'iliha qofka odhanaya kiibada ee sheegaya inuu ku inkiro ku radiyaa intaa la amrayana sheegista la sheegayo u baab yahay fain cajaza aw lam yuqbal minhu fain cajaza hadduu ka caajiso awoodi waayo waa cadamu lqudra laga tilmaamaya cajiza iyo cajaza labada waa la yidhaha laakiin waxaa fasaaxo badan cajaza baabu daraba inay tahay baa fasaaxo badan fain cajaza hadduu ka caajiso bimacnaa awoodi waayo inuu ku inkiro aw lam yuqbal minhu ama laga aqbali waayo waa ku inkiray laakiin waa laga diiday faaraqa almajlis majliska waa ka tegaya waa ka faaruqaya ma fadhiyayo in amkanahu hadday u suurowdo majliska waa ka tegaya baabkan wuxuu sheikhu inoogu tilmaamayaa saddex mas'aluu inoogu sheegaya masalada koowaad waxa weeye in xanta la dhagaysta inay xaaraan tahay taas waa inoo sheegaya waa in xantii dhegaysigeedii la yska ilaaliyaa mar labaadka masalada labaad ee laynoo sheegayaa waxa weeyaan qofkii xan maqla xaaraan ah xaaraan ah wuxuu ugu qaydayaa ashyaa laga reebay baa jirta oo aan xaaraan noqonayn oo ah kiiba jaa'iza oo marka waxa weeye maa yubaaxu min alkiiba baabkan soo socdaynu ugu tegi doonnaa in sha allahu tacaala masaa'il laga istisnoodaa jira oo laga soo reebo adilana culammadu ay u deliishadeen yacni markaa badankooduna ashyaa ijmaaciya ay taho culammado dhamm isla ogol yihiin oo isku waafaqsan yihiin marka ashyaadaasi qiibadii xaaraanta ahayd ma soo gelayaan halkeedaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka xan xaaraan ah qofkii maqla in la amrayo inuu ku diido oo ku inkiro qofkan odhanaya ya taasina waa masalada labaad ee ku saabsan yahay waayo waxay soo gelaysaa alamru bilmacruuf annahy can lmunkar xumaantii qofku uu reebaayay soo gelaysaa adilada caamkaana waa laga qaadanayaa adilo khaasana way leedahay man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani waa adilada caamka ah laakiin waxay noo soo aroorin doonaa aladilatu alkhaasa adilada mawduuca iyo masalada ku gaarka masalada kale saddexaad ee baabka u baabaystay waxa weeyaan haddii uu awoodi waayo inuu ku inkiro oo ciddani ciduu ku inkiri karaya ma aha amaba hadduu ku inkiro mafsado ka badan baa uga imanaysa yacnii hadduu awoodi waayo inuu ciddaa ku inkiro amaba uu ku inkiray laakiin laga aqbali waayey oo dheg loo jaraq siin waayey oo layska watay xaaladda caynkaasa maxaa la gudboon markaana waxaa la gudboon min meesha hadduu ka tegi karayo inuu ka faaruqo ka tago faaraqa almajlisa in amkana waa hadday u suuroobo hadday u suuroobi weydo ou xaaladda awoodi kari waayo majliska inuu ka faaruqo masalan oo kale madax buu la joogaa ciidan iyo gaadh baa dee ilaalinaya oo qofkii iskama bixi karo lama oggolo inuu baxo meeshii waxa weeye inuu ka faaruqaa xaaladan ma awoodi karo oo qudradiisa kuma jirto xaalka caynkaasa dee waa inuu dhegihiisa ka furaystaa oo isagu dikri iyo wax kale uu ku mashquulo buu markaana samaynaya buu markaana samaynaya masalan gaari yar buu la saaran yahay gaadrigii kama hari karo hadduu ka hadhana wuxuu ka baqayaa dee inuu gaari waayo oo markaysagaa dhib badan baa soo gaadhaysa waana laga diiday marka waxa weeye xantii in la joojiyo waa laga diiday xaalka caynkaasna dee dhegihiisa inuu furaysto isagu ku mashquulo yacni markaa wax anfacaya yacni weeyaan marka in amkanahu qudradiisa ayaa laga tilmaamaya ma hadday u suurowdo haddayna u suuroobin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha laakiin isagoo ka tegi karaya hadduu iska fadhiyo o iska yacni iska joogo iska dhegaysto ya dee dembigii xaaladda qayb buu inuu ka qayb qaatay noqonaysa falaa taqcudu macahum xataa yakhuduu fii xadiisin hayri waxaaba la gaadhsiiyey cidda markaa aan ka faaruqin majliskii ee marka waxa weeye iskala joogta iskala fadhida dee inuu markaa laba mid yaha la gaadhsiiye oo nooc rido ah baa dee soo gelaya alraadi waalfaacilu sawaa qaala allahu tacaala waidaa samicuu allagwa acraduu canh allah wuxuu yidhi waidaa samicuu markay maqlaan muuminiintu allagwa yacni hadalka baatilka ah ama beenta ah ama xanta ah ama xaaraanta ah allaqwa culamada qaarkood waxay dhn waa shay kastoo markaa xaaraan ah marka deexantii waa soo gelaysa iyo cirdigii lagu xadgudbay acradu canhu waa ka jeesanayaan waxaa kaloo soo gelayaa hadalka markaa maala yacniga ah ayaa soo gelaya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi waaladiina hum can illagwi mucriduun mu'miniintu waa kuwa waxa laqwiga iyo baatilkaa ka jeesanaya weeye waa kuwa ka jeesanaya weeyaan aan ka qayb qaadanayn aan dhegaysanayn aan ku mashquulayn aan yani la wadaagayn yani kuwaas weeye icraadkii wuxuu noqdaa qalban wa qaalaban yani xag jir ahaan iyo xag marka waxaweye qalbi ahaan mid walba in looga jeesto marna wuxuu u dhacaa xagga qalbiga in laga jeesto marka inaan xumaantii laga qayb qaadan iyo laqwigii iyo baatilkii baa laga qaadanaya waida maruu bilaqwi maruu kiraama aayad kale markay laqwiga soo maraan waxay soo maraya iyagoo sharaf leh oo aan ka qayb qaadan in naftoodii kala qashaafayan wa qaala tacaala ina alsamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uulaa ina asamca maqalka iyo walbasara aragga waalfu'aada iyo qalbiga kullu ulaa'ika ashyaadaa dhammaantood kaana canhu mas'uulaa wuxuu ahaaday mid la isweydiinaayo ayuu ahaado oo qofka la weydiinaayo wuxuu dhegaysanayey wuxuu daawanayey wuxuu qalbigiisa ku qabanayay ama ku ictiqaadinayey ama niyeynayey ashyaadaasoo dhan waa la weydiinaya wuxuu qalbigiisa ku weeleynayey ku weelaynayey waa la weydiinaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiisin hayrih haddaad aragto aladiina kuwii yakhuuduuna dabaalanayay fii aayaatina aayadahayaga dabaalanayay bimacnaa yacni cilmi darre iyo aqoon darre wax kaga sheegayey ama si baatila uga hadlayey aayaadkii wax ka sheegayay ama dhaleecaynayay ama taxriifinayey amaba beeninayey fa acrid canhum xaggooda ka jeeso xataa yakhuuduu fii xadiisin hayrih ilaa ay markaa dabaalanayaan oo dhex gelayaan war kale oo aan ahayn yacni warka aayaadka ay wax ka sheegayaan ama ay beeninayaan ama ay taxriifinayaan ama ay beddelayaan wima yunsiyannaka ashaytaanu falaa taqcud bacda adikraa maca alqawmi aldaalimiin hadduu shaydaanku ku ilowsiiyana falaa taqcud ha fadhiisanin bacda adikraa yacni markaa xasuusi markaa xasuus dabadeed aad xasuusato ama bacda tadkiir markii lagu waaniyey dabadeed ha la fadhiisanin maca alqawmi aldaalimiina dadka daalimiinta xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa shan wacan abi dardaai radi allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man radda can cirdi akhiihi radda allahu can wajhi naara yowma alqiyaama nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man radda ku kastooo diida oo ka radiya can cirdi akhiihi yacnii xadgudubka ama xanta iyo waxa la midkaa u diidaoo ka celiya can cirdi akhiihi sharafta walaalkii waxaa baatilkae laga sheegaayo ama xanta ama masabitka yacni ka daafaca oo u diido ka celiya radda allahu can wajhihi nnaara allah wuxuu ka celiyaa oo ka dabbaalaa wejigiisa xagga wejigiisa ka dabaalaa annaara naarta yowma alqiyaamati maalinta qiyaame aljazaau min jinsi alcamal rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi xadiis xasan ah sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey raxmat ullahi cala aljamiic xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ruuxa qof markaa muumina qofka qof muumina cirdigiisii daafaca oo yidhahda ka daaya sidaa ha ka odhanin sidaa ma aha ilaahay ka boqo ka daa ilaahay wuxuu ka daafacaa wejigiisa naartu ka daafacaa naartii ayaa laga dabaalaa oo waxa weeye markaa laga daafaca waa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa ayaa marka abaalmarintuna ay tahay waa jazaan wifaaqa taasna waxaa laga qaadanaya fadli weyn inuu ku jiro iyo ajar weyni ku jiro difaaca qof muslima laga daafaco cirdigiisao lagu xadgudbayo inay tahay arrin aad u weyn oo ajar weyn laga helaayo maadaama yacni naartii wejigiisa in laga daafacaba ay sababayso xadiiska kun iyo shan boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo afartan wa can citbaana bni malikin radia allahu canhu fii xadiisihi tawiil mashhuur citbaan ibni malik waxaa marka ay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim fii xadiisihi tawiili xadiiskiisii dheeraa gudihiisa almashhuuri ee caanka ahaa aladii kaasoo taqadama ku hormaray fii baabi araja baabkii baaburaja la odhan jiray ku soo hormaray xagga hore ahaa rubca hore ku jiray qaala waxa uu yidhi cutbaan qaama anabiyu sala allahu aleyh wasalam yusallii nebiga ayaa istaagay calayhi asalaatu wassalaam yusallii xaaluu tukanayo ayuu istaagay faqaala wuxuu yidhi ayna maalik bnu dukhshum xagguu jiraa maalik ibnu dukhshim xaguu jiraa marka cibaarada sida inoo qoran faqaala qoran kollay asalkana qaala waa qoran tahay oo kollay kutubta asalka ahi sidaa waa u soo wariyeen laakiin waxay caddaynayaan cidda hadalkan tidhi inaynay nabiga ahayn calayhi salaatu wasalaam sida riwaayaadka qaarkooda ay caddaynayaan faqaala rajulun min alqawm nin baa yidhi faqaala qaa'ilun minhum cibaarada noocaasaa ku soo arooray marka faqalada nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam ayna malik bnu dukshum ee cidda odhanaysaa waa nin qowmkii ka mida markii nebiga uu yimi markaa xaafadii yani gurigii marka waxa citbaan ibnu malik eryada iyo xaafadda saxaabadii joogtay yani guriga yimaadeen oo nabiga ku soo booqdeen oo ku soo urureen yani marka gurigii ayay marka ku soo urureen oo yimaadeen markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u tukaday tukashadanna waxay ahayd laba ragcadood oo sunna a ah bay ahayd sababta tukashadaasina waxay ahayd citmaan ibnu malik baa wuxuu xoogaa ka cawday araggiisa oo waxau idhi indhahaygii baa daciifay yacni markaa waxba ma arkaayo markaa salaada masjidkii yacni ma soo qaban karo yacni bahale iyo haadaame iyo waxbaa jira iyo markaysagaa dhagxan iyo waxbaa jira marka saas aawadeed yacni marka waxaan doonayaa gurigayga meel ka mida inaad iigu tukato haddaad markaa nebiga tahay calayhi salaatu wasalaam dabeedna mawdica aan ku tukado sidaas ayaan doonayaa nebigu waa ka aqbalay citmaan ibnu malik buu u yimi dabeedna wuxuu yidhi halkaad jeceshay inaan kuugu tukado mawdic buu u tilmaamay citmaan ibnu malik guriga ka mida ayuu nabiga u sheegay oo yidhi halkaa halkii baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday mawdicii uu u tilmaamay citbaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday saxaabadiina waa la tukadeen la joogtay dabeedna waa salaamo naqsaday markaasaa waxa weeye nin raggii ka mida ayaa wuxuu yidhi ayna maaliku bnu dukshum oo eeriyadu isaguna deganaa dadkii kale ee markaa eeryadaa deganaana waa yimaadeene saxaabada ahaa isagu ma imanin sidaas ayaa su-aasha keentay marka waxa odhanaya waa nin qowmkii ka mida odhanaya faqaala rajulun ba wuxuu yidhi iyo rajulun min alqawmi ama rajulun minhum iyo faqaala qaa'ilun minhum tacaabiirta noocaasaa kollay kutubta masaadirta asalka ah marka hadalkan waxaa odhanaya cid markaa ka mida raggii saxaabadaha ka mida ayaa odhanaya faqaala wuxuu yidhi bimacnaa nin qowmkii ka midii wuxuu yidhi goortuu odhanayaana waa markuu nebigu tukaday dabadeed marka qaama nabiyu sala allahu alay waslm riwaayadka qaarkood waxay sheegaysaa inuu ka salaamad naqsado salaaddii ka baxay markaasaa faqaala waxa uu yidhi markii nebigu salaaddii ka baxay dabadeed ayna maaliku bnu dukshum nin qowmkii ka mida ayaa odhanaya xagguu jiraa maaliku bnu dukshum muxuu u iman waayey oo nebiga hadduu halkan yimi calayhi salaatu wasalaam ugu iman waayey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi dalika munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulah kaasi waa munaafiq weeye oo allah iyo rasuulkiisa ma jeclaa allah iyo rasuulkiisa ma jecla bimacnaa majliskan ma iman nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam xaafaddana waa ku noolaa nebigii halkan yimina markaa soo uma iman marka waa munaafiq weeye oo laa yuxibu allaha wa rasuulah allah iyo rasuulkiisa ma jecla faqaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa taqul dalik sidaa ha odhanin alaa taraahu miyaanad arag ama miyaanad ogaan qad qaala xaqiiqea inuu yidhi laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha ila allaahu inuu yidhi miyaanad ogayn ama alaa taraahu miyaanad arag qad qaala xaal uu yidhi laa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane yuriidu bidalika wajha allah wuxuu sidaa yidhi xaaluu markaa ku doonaayo wajha allaahi bidalika odrhodka uu kelimatu tawxiid odhanaayo xaalu ku doonaayo wajhallaahi ilaahay wejigiisa ku doonaayo wa ina allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah allahna naarta waa ka xaaraantinimeeyey kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda yabtagii bidalika wajha allah wuxuu laa ilaaha ila allahu yidhi xaaluu taa ku doonaayo ilaahay wejigiisa ku doonaayo ilaahay wejigiisa xaalu ku doonaayo ayuu sidaa yidhi mutafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa citbaanu bikasri alcayni cala almashhuur citbaan wuxuu ku sugan yahay caynka hoosdhiggiisa sida caankaa marka lagu socdo waxukiya dammuha waxaana la xikaayoodo la sheegay caynka godaalkiisa cutbaan la yidhaahdo wa bacdaha taaun muhannaatu min fawq waxaana ka dambeeya ta markaa laba dhibcood korka ku leh muhannaatun laba dhibcood baa loo yeelay min fawq uma baun muwaxada dabeedna waxaa ku xigta ba'a markaa dhibic keliya leh waa dabdun bilxuruufi in xuruuf lagu dabdinayo noocaas weeyi waddukshum dukshumna bidammi daali wuxuu ku sugan yahay daalka godaalkiisa wa iyo khada reebisteeda wa dami shiini iyo shiinka godaalkiisa almucjamatayni labaduba ay dhibcaleeyihiin oo khadu dhibic bay leedahay yacni shiinkuna dhibcuu leeyihi waxa isu dhigaal eg dee waxa weeye xaa iyo khaa marka waa iskaani ilkhaa'i marka la yidhaahdo dee xaadii bay ku qaldami kartaa yacni jiimkii kuma qaldamayso maadaama alkhaa'i la yidhi waa iskaani ilkhaa'i waayo aljiim waxa qormaaya yani waxa weeye jiim iyo iyo ya iyo miim marka xuruf lagu dabdinayo marka laakiin marka xuruuf lagu dabdinayo alkhaa iyo alxaa way isu dhigaal eg yihiin marka waxaa lagu kala saarayaa midna dhibic bay leedahay midna dhibic male shiinkiyo siinkuna way isu dhigaal eg yihiin laakiin dhibcaha iyo dhibca dhibcala'aantay ku kala duwan yihiin marka sidaasuu almucjamatayni uu yidhi marka markuu yidhi waxa weeye dalika munaafiqun ninkaasi uu yidhi laa yuxibu allaha warasuulah waxaa markaa bannaan in sifo laga dhigo jumladan munaafiqaasoo laa yuxibu allaha warasuulah ama munaafiqun huwa wuxuu munaafiq yahay xaal laa yuxibu allaha warasuulah oo damiirka uu godanaya ku qarsoon huwa ah munaafiqun huwa yani markaa kaa laga xaaleeyo waxaa kaloo bannaan istinaaf kaannahu ay tahay markaa istiinaaf yani markaa bayaaniya ay tahay oo la yidhi su'aal qarsoon laga jawaabaayo muxuu munaafiq ku yahay deedna lagu jawaabay laa yuxibu allaha warasuulah allah iyo rasuulkiisa ma jecla xadiidka mawdicu shaahid waxaa laga qaadanayaa difaaca nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa uu daafacay oo markii waxa weeye nin kale oo saxaabi yidhi waa munaafiq weeye oo allah iyo rasuulkiisana ma jecla nebigu waa ka daafacay calayhi salaatu wasalaam laa taqul dalik sidaa ha odhannin waa nahyi nahyigaasna waa liltaxriim yacni xaaraantinimayn buu u dhacayaa waa ka reebayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna sheegayaa wax munaafiqnimada ka baajinaya alaa taraahu qad qaala laa ilaaha ila allahu yuriidu bidalika wajha allah waina allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah marka waxa weeye kuma kaaftoominoo keliya sidaa ha odhanine weliba hadal wacdi noqonaya oo macno wacdi u dhacaya ayaa nebigu raaciyey marka waxaa laga qaadanaya ciddii markaa khiibo la timaado in lagu inkiro ayaa laga qaadanaya aan la isku sii dayn taasna waxa waa mid inkaarkii munkarka la inkirayey ayay soo garaysa marka adiladii caamkayd iyadoo leh ayaa haddana adilo khaasana ay leedahay oo daliilo gaarana ay leedahay wa can kacbi bni malikin radia allahu canhu fii xadiisihi atawiili fii qisati towbatihi waqad sabaqa fii baabi tawba waxaa bukhaariyo muslim ay ka soo wariyeen kacbi bni malik saxaabiga la yidhaahdo radia allahu canhu fii xadiisihi tawiili xadiiskiisii dheeraa ay gudihiisa ku soo wariyeen fii qisati towbatihi qisadii towbadiisa gudaheeda waxay kaga soo wariyeen ama la yidhaha xadiidka tawiilka ahi xaaluu ku sugan yahay fii qisati towbatihi waqad sabaqa waana soo hormaray xadiidkaa dheeri fii baabi tawba baabkii baabu tawba ayuu inoogu soo hormaray ee awaa'ilka kitaabka baabka labaad qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu odhanayaa kacab qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wa huwa jaalisun fi lqowmi bitabuk walxaal huwa isagu nabigu calayhi salaatu wasalaam jaalisun uu fadhiyo fi lqawmi ragga dhexdooda u fadhiyo bitabuuk ghaswadii tabuuk ama duulaankii tabuuk yacni gudihiisa maa facala kacbu bnu maalik muxuu falay kacbu bnu maalik muxuu falay yacni maynala socdaa mise waa inaga hadhay faqaala wuxuu ihi rajulu nin min bani salimata bani salima ka mid ah yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow xabasahu burdaah banii salima ayaa la yidhahdaa laamka waa la hoos dhigaa salama lama yidhaahdo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam xabasahu burdaahu wannadaru fii cidfay xabasahu waxaa xabisay oo xidhay oo baajiyey burdaahu yacni markaa go'iisii yacnii labadiisii macawisood waxaa loo jeedaa macawistiisii iyo go'iisii ayaa markaa xabisay yacni maryihiisa daawashada uu daawanayo iyo iscajabinta uu iscajabinayo iyo wanadaru fii citfay iyo dhinacyadiisa labadiisa dhinac eegista marba uu eegayo taasaa markaa waxay baajisay oo xabistay oo inaga reebtay fa qaala lahu mucaad bnu jabal radia allahu canh wuxuu ku yidhi ninkii mucaad bnu jabal saxaabiga la yidhaahdaa radia allaahu canhu allah raalliha ka ahaadee bisa maa qulta wax la yidhaahdo waxaa u xumaaday waxaa tidhi bi'sa aladii qultahu kaa tidhi ayaa xumaaday wallaahi allah baannu ku dhaarannaye yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow maa calimnaa calayhi ilaa khayraa kumaanu ogin korkiisa khayr mooyaane wax kale kuma ogin yacni kacb ibnu maalik khayrun baannu ku ognahay fasakata rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxa aamusay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay cifaahu jaanibaah cifaahu macnihiisu waxa weeye jaanibaahu waa labadiisa dhinac wey wahuwa huwa ishaaratun ilaa icjaabihi binafsih waa tilmaan la tilmaamayo iscajabintiisa uu iscajabinayo naftiisa uu la dhacay yacni markaa isagu iscajabiyo isu bogay taas inuu tilmaamayo ayuu sheegayaa ninka hadalkaa yidhi xadiidkan munaasabada baabka waxaa loo soo qaatay ninkan markaa hadalkan ka yidhi kacb ibnu maalik oo yidhi xabasahu burdaahu wanadaru fii citfayh hadalka caynkaasa inuu mucaad ibnu jabal ka daafacay oo uu yidhi markaysaga hadalka xuna caynkaasaha ka odhan una ammaanay oo yidhi khayr waxaan ahayn kuma ogin marka baabka wuxuu ku saabsanaa yacnii ciddii cid xamataa in laga celiyo oo la yidhaahdo ka daa marka xadiiskuna waxa weeye waa ku cad yahay taas nebigii oo jooga calayhi salaatu wasalaam ayuu mucaad daafacay kacb ibnu malik waayo asalkii wuxuu ku ogaa ayuunbuu markaa ku xukumay markan ma ogayn inuu cudurdaar lahaan u hadhay iyo inuu cudurdaar lahaa ma kala ogayn istinfaar caamana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ghaswadii tabuuk jihaadka haddii istinfaar caama uu markaa sameeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqonaya waajib wakada imaamka muslimiintu hadduu istinfaar caamo soo baxo jihaadka u soo baxa uu yidhaahdo xaaladda caynkaasa waa tacayunaya wa ida istunfirtum fanfiruu markaa sidaasaa ghaswatu tabuuk in loo soo baxaa ay u noqotay mid markaa waajiba oo aan markaa laga baaqan karin yani jihaadku marna waa fardu kifaaya marna waa fardu cayn marka axwaashu tacayunayo fardu caynka noqonayo waxaa ka ah, marka istinfaarka uu sameeyo imaamku ayaa ka mida ah. lakum ida qiila lakum unfiruu fii sabiili illahi ithaaqaltum ila alard araditum bilxayaati addunya min alaakhira aayaddii suuratu tawba waatii ku timi xadiidka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka sheegaya waida stunfirtum fanfiruu haddii laydinka bixitaan dalbo oo u soo baxa jihaadka laydinku yidhaahdo u soo baxa ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka cudurdaar la'aan baa jihaadkii uga hadhay kacb bnu maalik iyo labada saxaabiya kale ee isla qisada markaa ku sugani waxay u hadheen yacni biduuni cudrin cudurdaar la'aan bay hadheen oo ay baaqdeen nabigu markuu su'aalay saxaabada uu yidhi maa facala kacb bnu malik nin reer bani salima yidhi xabasahu burdaahu wanadaru fii citfay yacni waxa weeye bimacnaa wax cudurdaara oo uu lahaa ma jirin ee wuu iscajabiyo waa isu bogay isagaa isdaadaawanayay sidaasuu jihaadka kaga baaqday intaa markuu yidhi mucaad ibnu jabal ayaa daafacay wuxuu markaa ku daafacay xaaladdan gaarka ah ee iminka ma ogeyn yacni waxa uu ku sugan yahay iyo waxa baajiyey laakiin asalkii hore inuu wanaagsanaa buu ogaa asalkaa horuu istisxaabay alaslu baqaa'u maa kana calaa ma kaan ilaa wax khilaafsan la arkayo markaasuu marka ka daafacay oo uu bi'sa maa qulta yacni markaa waxaa tidhi baa xun yacni markaa dabeedna wuu dhaartay yacni mucaad oo wuxuu uhi wallaahi yaa rasuul allahi maa calimnaa calayhi ilaa khayraa waxaan khayr ahayn kuma ogin buu yidhi cibaarada caynkaasana waxaa loo isticmaali jiray taskiyo ayay saxaabadu isticmaali jireen ruuxay ammaanayaan ee taskiyeynayaan yacni waxay odhan jireen khayr waxaan ahayn kuma ogin marka waxay ahayd bimathaabati taskiya ayaa cibaarada noocaasi markaa ahayd nafyu cilmi keliya marka in la ictibaarinayay ma ahayn ee waxa weeye in ruuxii la ammaanay ayaa marka isaga loo qabay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa aamusay marka difaaca uu mucaad ibnu jabal daafacay waa u taqriiriyey markaa sidaas ayuu u noqonaya xujo marka u noqonaya yani ninkii hadalka hore yidhina wuu ku inkiray yani ninkii hadalka hore yidhi mucaad baa ku inkiray ee hadalkaana ka yidhi nebiguna waa aamusay markaa sidaas ayay markaa tahay difaac la daafacay kacb ibnu maalik isagoo aan markaa ogayn xaaladiisa gaarka ah inuu cudurdaar la'aan u baaqday mana odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni marka maxaad u daafacday mar haddaanad ogayn inuu marka waxa weeye cudurdaar lahaa iyo inaanu lahayn maxaad u daafacday markaysa waxa ma odhan laakiin cibaarada markaysa marka uu ka yidhi yacni markaa inuu mucaad ka daafacay kacab taas yadaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taqhriiriyey marka waxaa laga qaadanayaa cidda la xamanayo in marka la daafaca laga qaadanayo baabu bayaani maa yubaaxu min alghiiba baabu bayaani maa kii caddaynta la caddaynayuu u baab yahay yubaaxu la bannaynayo oo min alghiibati yacni marka xan ah xanta ashyaa laga soo reebayo la bannaynaya jira marka ashyaadii laga soo reebaayee xanta ka mid ahayd la bannaynayay baa baabkan lagaga hadlayaa qaal imaamu nawowiy raximah iclam ana alghiibata tubaaxu ligaradin saxiixin sharciyin laa yumkinu alusuulu ilayhi ila biha waxaad ogaataa ana alghiibata inxantu tubaaxu la bannaynaayo ligaradin saxiixin ujeeddo saxa in loo bannaynaayo oo sharciyin sharciga loo nisbeeyey ujeeddo saxa oo sharciga loo nisbeeyey in loo bannaynayo ujeeddadaa saxda ahoo laa yumkinu alwusuulu ilayhi ila biha aynay suuroobayn in la gaadho ilaa biha in markaa e, taa lala yimaado mooyaan yacnii khiibadaa in lala yimaado mooye si kale aan lagu gaadhi karin ujeeddadaas saxda ah waxay noqonaysaa markaa inay bannaanaanayso oo khiibadii laga soo reebaayo xaaraanta ahaydu ay noqonayso mid bannaan oo jaa'is ah wa huwa sittatu asbaabin ujeeddada ay ku bannaanaanayso khiibada ama xantu waa lix sababood waa sababa lixa weeye alawalu sababta koowaad atadallumu waa dulmi sheegad cid dulmi laga sheeganayo oo laga ashkatoonayo oo laga cabanayo fa yajuusu waxaa u bannaan lilmadluumi kii la dulmiyey waxaa u bannaan an yatadallama inuu u dulmi sheegto oo xadgudubka lagu sameeyey iyo dulmiga lagu sameeyey uga ashkatoodaa bannaan ila asultaani yacni markaa madaxda yacni boqorka uga markaa ashkatoodo ama ka madaxda ah waalqaadi iyo ka qaadiga maxkamadda jooga wakayrihimaa iyo kuwa kale markaa iyaguna yacni awoodda u leh miman lahu wilaayatun aw qudratun cala insaafihi min daalimi cid walba maahee miman lahu wilaayatun cid markaa mas-uuliyad ku leh ya yacni in markaa looga cawdo aw qudratun ama awood ku leh calaa insaafi oo awoodi karaysa calaa insaafi inuu uga garsooro uga gooyo min daalimihi kii dulmiyey waa uga ashkatoon karaa dulmigiisi waa u sheegan karaa loo geystay oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa dalamanii fulaanun bikada waxa ii dulmiyey hebel sidaasuu igu dulmiyey dulmiga noocaasuu ii geystuu odhanaya ciddu uga ashkatoonayaana waa cid wax ka qaban karta yacni madaxdii ama qaadigii ama kii maxkamadda joogay ama waxa weeye markaa cid kaloo awood u leh cid kaloo awood u leh oo uga goyn karta ayuu uga cabanaya balow yaanu mas uuliyad bahayn ee hadduu yahay shakhsi markaa kari karaaya inuu shakhsigan soo qabto uu yidhaahdo markaysagaa ka garbaxo gartiisa sii oo ruuxani wuxuu leeyahay yacni maxaad uga haysataa haddii kale waxbaanu kaa qabanaynaa yaa shaqaanu kaa qabanayna yacni waa looga ashkatoon karaa waana markaa ruuxii waa magacaabi karaa wuxuu odhan karaa hebel baa i dulmiyey dulmiga noocaasa ii geystay waa odhan karaa taasi waa sababta koowaad asbaabtu marka hore sardinaya yacni adilada waa dambaysiinaya athaani arrinka labaad ee xantu ku bannaanaanaysaa alisticaanatu cala takhyiiri almunkar waa kaalmaysiga cid loo kaalmaystooo laga kaalmo dalbo inuu kuu kaalmeeyo calaa takhyiiri lmunkar munkar la beddelayo la doorinayo inuu kuu kaalmeeyo cid inaad weydiisataa ka mida wa raddi alcaasi iyo ruuxa caasiga ee dembaabay in la soo celiyo in loo kaalmaysto ila asawaabi sawaabka sida saxan ee xaqaa in loo soo celiyo in loo kaalmaysto raddi waxay ku cadfantahay takhyiiri ilmunkar fayaquulu wuxuu odhanayaa liman yarjuu qudratahu calaa isaalati almunkar ciduu ka rajaynaayo inuu awoodaayo munkarka inuu beddelo oo dooriyo ciduu ka rajaynayo sidaa wuxuu ku odhanayaa fulaanu yacmalu kada ninka hebel la yidhaahda wuxuu sameeyaa sidaas waxaa iyo waxaasuu sameeyaa fasjurhu canhu yacni u diido ka reeb waxaas wa naxwa daalika iyo ashyaada wax la mida ayuu odhanayaa wa yakuunu maqsuuduhu wuxuu noqonayaa wuxuu u jeedee u qasdayaana hee altawasula ila isaalati lmunkar inuu gaadho yacni munkarka bedelaadda la bedelayo la doorinayo inuu gaadho ayuu marka maqsuudkiisuna noqonaya niyadu wanaajinaya niyada waa inuu saa uga jeedaa ruuxan inuu dhaleecaynayo ama uu qadarkiisa doonayo inuu nuqsaamiyo ama uu doonaayo siduu uga mudan yahay inuu caddeeyo ama ruuxan inuu naaqis yahay inuu sheegaayo oo aan markaa waxaweeye fiicnayn muraadkiisu waa inaanu ahayn ee munkarka in la bedelo bes waa inuu qasadkiisu yahay wayakuunu maqsuuduhu tawasula ilaa isaalati almunkar wuxuu noqonayaa maqsuudkiisiiyo wuxuu doonayaana ee uga jeedaana ee uga qasdayaana atawasula inuu gaadho ilaa isaalati lmunkar munkarka in la bedelo oo la dooriyo waa inuu yacni markaa taasun doonayaa wax kale waa inaanu ka lahayn fain lam yaqsidi daalika haddaanu taa uga jeedin ee ujeeddo kale uga jeedo kaana xaraaman waxay ka noqonaysaa mid xaaraanan u bannaanayn bay ka noqonaysaa waa inuu muraadkiisu yahay yacni munkarkaa bes in la beddelo maqsuudkiisu waa inuu yahay si kalena aanu ku beddeli karin mooyaane inuu cid gaadhsiiyo wax ka qaban karta isaguna sidiisa waxba ugama qaban karo masalan oo kale waxa weeye ninkani wuxuu keenaa waxyaale mukhadaraada waxyaale mukhadiraad oo markaysaga markaa xashiishado iyo khamriye iyo waxyaalo noocaasuu keenaa marka waxa weeye isagii waxba kama qaban karo dadkii buu ku faafinaya waa iibinayaa isagii waxba kama qaban karo cid wax ka qaban kartuu gaadhsiinayaa sida madaxdii oo kale markaasuu odhanayaa ninka noocaasi waxyaalaha maandooriyahee noocaasu soo waaridaa oo xashiishadduu iibiyaa oo khamriguu iibiyaa yacni waxyaalaha noocaasuu sameeyaa yacni waxa weeye wuxuu uga jeedaana in munkarkaa la zuuliye bes buu uga jeedaa way bannaantay ta noocaasina yacni mid bannaan weeyaan waxaa la mida ninkani waxa weeye wuxuu faafiyaa bidac nin bidcoole ah oo dadkii bidcada ku faafinaya marka cid wax ka qaban karta ninkani shiicannimuu soo waariday oo dadka markaysaga ku faafiyaa oo yacni marka kutubahoodii iyo eh, waxyaalahay qoreen buu qaybiyaa yacni waxa weyaan haddii la gaadhsiiyo ciddii wax ka qaban karaysay shayga munkarka in la dooriyo besna looga jeedo waxay noqonaysaa mid bannaan athaalisu sababta saddexaad waxay tahay alistiftaa'u waa fatwo weydiinta in markaa fatwo la dalbayo in masale laga fatwoodo ayuu dalbayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa lilmuftii muftiga wuxuu ku odhanayaa kii fatwoonayey dalamanii abii aw akhii waxa i dulmiyey aabbahay baa i dulmiyey waxa iyo waxa waxaasuu igu sameeyey aw akhii ama walaalkay baa i dulmiyey sidaa iyo sidaa iyo saasuu ii geystay aw zawjii ama waxa weeye yacni markaa ninkayga ayaa i dulmiyey inay qofkii dumari tidhaahdo zawjii waxay kaloo ku rumoobi kartaa in macnuhu u dhacaayo zawjatii waayo luqada carbeed ee fasiixa ah ninka iyo qofka dumara mid walba zawj baa la yidhahdaa sida ninka zawjun loo yidhaahdo ayaa qofka dumarana zawjun loo yidhaahdaa saas aawadeed qur'aanka waxaa ku soo aroorinoo ereyga zawj iyo marka waxa weeye iyadoo la labaynaayo iyadoo la jamcinayo zawjayn iyo aswaaj zawjatun iyo jamacyadeedu kuma soo aroorin kuma soo aroorinoo kuma iman ilaa culammada qaarkood yidhaahdeen zawjatun in qofka dumara la yidhahda fasiixba ma aha fasiixba ma aha culammada qaarkood yidhaahdeen laakiin sida saxiixa inay fasiix tahay baa saxan ha laga fasaaxo badnaado laakiin eh, fasiixnimadu way ku sugantah saas aawadeed baa ashcaaraha qaarkood iyo shawaahidda qaarkood ay ugu yimaadeen ereyga zawjatun axaadiista qaarkoodna ay ku soo aroortay yani iyadoo taale marka waxaa kaloo ay ku rumoobi kartaa marka aw zawjii aw zawjatii in la yidhaahdo marka waxay u jeedaa yani markaa haweenaydaydaa i dulmiday yacni in marka ninka yidhaahdo ama qofkii dumar ay tidhaahdo zawji waxa i dulmiyey dalamanii zawjii ninkaygaa i dulmiyey ay tidhaahdo qofkii dumar ahayd marka fa yaquulu waxay u dhacaysaa shakhsiga odhanaya aw fulanun bikada ama hebel baa i dulmiyeo saa yo saa wuu igu dulmiyey fa hal lahu daalika sidaa miyuu leeyaho miyay u bannaanta inuu sidaa igu sameeyaa miyay u bannaanta ya yacnii aabbahay baa i dulmiyey xoolahaygiibu iga qaaday ma u bannaantahay sidaas inuu iska qaato xoolahayga oo yidhahdo halkaa ka mar yacni su'aal buu weydiinayaa fatwo dalab weeye muftigu wuxuu uga sheegu dee markaysagaa sugayaa laakiin isagu wuxuu u qabay in la dulmiyey sidii u qabay baanu u sheegay laakiin wuxuu doonayaa inuu hubiyo sidaa ma tahay mise ma wamaa dariiqii fi lkhalaasi minhu maxay tahay waddadaydu aan kaga baxayaa maxay tahay wa taxsiili xaqii iyo xaqayga sidaan ku helaya maxay tahay waddadan marka u maraya wa dafci dulmi iyo dulmiga inaan iska daafaco yacni waddadan ku gaaraya maxay noqonaysa wa naxwa daalika wuxuu kaloo odhanayaa hadalka wax la mida ayuu odhanaya tacaabiirta iyo tacaabiir lamida mida fahada jaa'izun lilxaaja kaasi waa bannaan yahay baahida keensatay daraaddeed buu u bannaan yahay walaakina alaxwada ha yeeshee sida dadaalka badan lee xalaal miradka badan lee waalafdala iyo sida fadliga badani an yaquula waa inuu yidhaahdo maa taquulu fii rajulin aw shaksin aw zawjin kaana min amrihi kada ya inaanu waxba marka waxaweyan cayimin ee uu marka waxa weeye yacni siiqa tacyiin ka maran uu ka cabiro uu yidhahdo maa taquulu maxaad ka odhanaysaa fii rajulinin aw shaksin ama qof aw zawjin ama marka waxa weeye nin haweenay qaba oo kaana min amrihi kada arrinkiisu marka waxayo waxaasi ka mid ahaadeen yacni muxuu xukunkiisu noqonaya oo tacyiinkii uu iska dhaafo abi iyo akhi iyo zawji yacni itlaaquu markaa ku hadlo uu ibhaamiyo ou qariyo fa innahu yaxsulu bihi algharad sababtu waxay tahay ujeeddadaa ku xasilaysa min ghayri tacyiinin iyadaan la cayimin waan shakhsigii la bacdhabin ujeeddadu waa ku xasilaysaa wa maca daalika haddana taalla jirkeeda iyadoo taasi ay fiican tahay ixtiyaad badan tahayna fa tacyiinu jaa'isun cayimaadda la cayimoo la sheegoo oo shakhsigii la bacdhabaa xaaladda caynkaasa jaa'izun waa bannaantahay mar hadduu fatwa talab yahay waa odhan karaa daliil bayna leedahay kama sanadkuruhu fii xadiisi hindin in shaa allahu tacaala saan ku sheegi doonno xadiiska hindu bintu cutba xadiiskeeda markay ninkeediiyo abu sufyaana ay ka cabanayso waynu tegi doonaaye yani markaasaynu ku sheegi doono insha allah taasina waa fatwa dalabkii wey alraabicu arrinka afraad taxdiiru lmuslimiina min ashari wa nasiixatuhum sababta afraad waxa weeye waa digista muslimiinta looga digaayo min ashari sharka looga digaayo wa nasiixatuhum iyo in loo nasteexaynayo shar baa looga digayaa waana loo nasteexaynaya taasna waa bannaan oo xantii waa ku bannaanaanaysa marka digis cid shar looga digaya ay tahay yacni wax markaa dhibaato ana looga nasteexaynayo oo dhibi ka soo gaadhayso yacni xaggii diinkooda ama xaggii adduunyadooda markay caynkaa tahay waa bannaantahay nasteexadaas iyo taxdiirka shar cid looga digaayo wadalika min wujuuh taas taxdiirka ayaa suwar kala duwan leh marka si loo fahmo ayuu sheikhu suwarkii wax ka midu taataabanayaa oo odhanaya baabu iyo nasiixa ha ahaatee intaasoo suuraa soo gudagelaysa oo wada nasteexadii iyo taxdiirkii noqonaysa wadalika kaasoo taxdiirkiiyo nasiixada ahi min wujuuhin wejiyaal xaggood bay ka dhacaysaa minhaa waxaa ka mida wejiyadaas siyaalo kala duwan bay u dhacaysaa waxaa ka mid a jarxu lmajruuxiina min alruwaati waashuhuud jarxu lmajruuxiina waxaa ka mid a kuwa markaa waxa weeye yacni la jarxiyey ee aan cadaaladoodu sugnayn ee fisqiga iyo waxa la midkii ku sugan yahay ee majruuxiinta ah ee la duray in markaa waxa weeye la jarxiyo oo dhaliisha ay leeyihiin la sheego oo min alruwaati ruwaadda axaadiista soo warisa ka mida iyo washuhuudi markhaatiyaasha ka mida wadalika jaa-izunkaasina waa bannaantahay biijmaaci almuslimiin waxay ku bannaan tahay yacni iswaafaq muslimiintu isku waafaqsan yihiin xaalay ku dheehan tahay muslimiintoo dhan baa isku waafaqsan inay ijmaac weeye inay bannaan tahay ruwaaddii axaadiista soo warinaysay in jarxigoodii la caddeeyo markhaatiyadii markhaatiga furaysay haddaanu markaa yacni cadli aanu ahayn uga qaateen aanu ahayn in la caddeeyo ruuxani markhaati inaanu gelin oo sidaa iyo sidaa iyo saasaa ku sugan sidaas aawadeed markhaati ma galo caddaynta taa la caddaynayaa waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa waana ijmaac bal waajibun lilxaaja waaba waajibo danta keensatay daraaddeed bay waajib u tahay waa waajibaysa yacnii ruwaadda axaadiista waa aragteen kutub baa jirta culammada ay kaga hadlaan jarxiga iyo tacdiilka kaga hadlaan qaar ay ka qoreen markaysa marka waxaan ama ducafada ama matruukiinta yacni marka ay ka qoreen baa jira wuxuu leeyahay marka ibnu xibbaan kitaab eh, la yidhaahdo kitaab almajruuxiin kuwii la jarxiye ruwaadda ahaa kitaabkoodii kitaabkaa dhan ee markaysa marka weyn waxa uu kaga hadlayaa ruwaaddii marka waxa weeye la duray riwaayadoodii la dhaliilay ama wax laga sheegay taasuu kaga hadlaya cuqayli wuxuu leeyahy kitaab isagana la yidhahdo adducafaa lilcuqayli oo ciddii markaa ducafada ah ruwaadda ka mida ayuu markaysaa kitaabkaa kaga warramaa hebel hebel waa daciif hebel hebel waa sayi lxifdi hebel hebel waa kadaab hebel waa beenawaas waa mutahamun bilkadib yani waxa uu sheegayaa dhaliilaha ay leeyihiin buu tilmaamaya taasuu markaa tilmaamaya dahabi wuxuu leeyahy kitaab la yidhahdo almuqni fi ducafaa yani waxa weye wuxuu kaga hadlaa isaguna markaysaga yani ragga ducafada ayuu kaga hadlaa kutubo badan baa laga qoray qaar marka waxa weeye yani ruwaadda labada noocba ka warramayaana waa jiraan oo labadii noocba isku dhex jiraan marka fulaan yani xadiiskiisu waxba aha ama markaysaga laa shay ama waxa weye waah ama waa daciif ama waa sayulxifdi ama waa kadaab ama waa mutahamun bilkadib ama waa kasiiru marka waxaan yani halad yacnii intuu qaldaayo intuu qaldamayo qalad sheegayaa badan sahwigiisiiyo waxa uu qaldayaa fara badan kullu dalika waxa weeye waa ximaaya shareecada la ilaalinayo waa shay xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka mid ahayn si aan loogu darin oo looga daafaco ayaa markaysagaa laga hadlayaa oo la caddaynayaa ruwaadda uga qaateenka aan ahayn ee riwaayadooda markaysa markaa aan la aqbalayn markhaatiyada laftooda ee kuwii markaa aan uga qaateen ahayn waa in la caddeeyaa sidaa marka markhaatiga aynay u gelin ilahay ninkani markhaati ma galo ya o waxa weeye waa ruux faasiq ahoo yacni markaa yani runta iyo beenta ma kala yaqaan allo wuxuu doonuu ku hadlaa caddayn baanu u hayaa mar hadduu caynkaa yahayna markhaati geli maayo waxan noqon mayse ee ta noocaasi waxay noqonaysaa mid bannaan xantii xaaraanta ahayd soo geli mayso waxay noqonaysaa nooca bannaan bay ka marka durista sabab saxa uu qofku markhaatigii ku duraa waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa kole markhaatiyada waagii hore dee waxaa loo raadin jiray cadaalad oo sharcan maxay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay qofka marka markhaati loo soo taago in la yidhaahdo yaa garanaya oo ruuxan markhaatigiisa in la cuskan karo caddaynaya inuu yahay ruux cadli ah oo lagu kalsoon yahay oo markhaati gala isaga laba markhaati loo dooni jiro caddeeya inuu markhaatiga galo ilaa taa la helo markhaati maba furi jirinba yani waxa weye ta noocaasi innaga agteenna waxay noqotay yani midaan marka waxa weeye lagu camal falin mid walba waxaa la odhanayaa markaysa markaa waxan maxaad furtaa maxaa caddaynaya ruuxan inuu markhaati galana la weydiin maayo cumar bnu khadaab wakhtigiisii baa nin markhaati loo soo taagay markaasaa cumar ku yidhi yaa ku garanaya macnaad inaad cadlito laguu kalsoon yahay yaa ku garanaya nin baa yidhi anaa garanaya cumar su'aal buu weydiiyo wuxuu yidhi maadaa garanaya haa ma waxaa tahay dariskiisii yacni gelistiisa iyo bixiddiisaba yaqaanay miyaad tahay markaasuu yihi maya miyaad haddaa eh, la safartay oo yacni waxa weeye aad ah, socdaal wada gasheen oo qofka akhlaaqdiisa lagu aqoonsado iyo dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa markaasuu yidhi maya markaasuu wuxuu yidhi miyaad dirham iyo diinaar isugu timaadeen oo qofka xalaal miiradkiisa lagu garto markaasuu yidhi maya markaasuu ma taqaanid haddaa ma taqaanid haddaa waxaa laga yaabaa isagoo masjidka ku jira oo marna madaxa sare u qaadaya marna hoos u dhigaya inaad aragtay war ninow iitini biman yacrifuk cid ku garanaysa la kaalay hadalka soomaalidu ay yidhaahdaan qisadaasay mala maqleen oo soo tarjameen jid miyaad la martay jidin miyaad la cuntay jabad miyaad la degtay waa qisadaa ah. ayay ku dhisantay qisada caynkaasee saa ku soo aroortay albani wuxuu ka odhanayaa irwaau lkhaliilka sanadkeedu waa saxiix saasuu odhanaya sanad saxiixay ku soo aroortay marka iminka waxaa laga dhigay qofka wax loo sheeganayo dura mooyaane cid kale inaynay waxba horta ka sheegi karin hadalba ku lahayn isagana aan la weydiinaynin cid garanaysa oo ka markhaati kacda inuu cadli yaho lagu kalsoon yahay taasina waxa weyaan waa arrin khalada weeye arrin khalada weeye marka waxa weeye calaa kulli xaal markhaatiyada aan markhaati gelin inay markhaati galaan aynay ahayn oo markhaatigooda aan la qaadan karin waxa lagu durayo in la caddeeyaa xan xaaraana noqon maysa waa bannaanta bal waa waajib waa mid waajib ah si dadka xuquuqdooda loo daafaco oo markhaati beenaale aan loogu dulmiyin taasi waa mid wa minha almushaawaratu waxaa ka mida ah la tashiga cid lala tashado fii musaaharati insaan xididnimada qof lala xididaayo lagala tashado aw mushaarakatihi ama shuraakada lala shurkaayo in lagala tashado hebel baan doonaynaa inaannu wax isku darsanno oo shirkad samaynee iiga warran waa tashi hebel baa ina naga soo doonay iiga warran oo maxaad ka taqaan aw iidaacihi ama ammaano in loo dhiibto in lagala tashado xoolaha caynkaasaan doonayaa inaan ammaano ugu dhiibtee ka warran hebel oo dabad yidhaahdo ninka caynkaasi ammaanadiisu ma fiicna ninka caynkaasi in loo guuriyaa ma fiicna sidaa iyo saasuu leeyaho dabeecadda noocayo noocaasuu leeyahay in lala shuraakoobaa ma fiicna yacni waxa weeye eh, hadhow waa isqabsanaysaan dad horay shuraakoobeenba waa isqabsadeen eeddana isaga lahaa aw mucaamalatii ama mucaamalada lala mucaamilaayo ayaa lagala tashaday hebel waxaan doonayaa inaan la macaamilo ama wax ka iibsado ayaan doonaya ka warran aw hayri dalik ama ashyaa kale aw mujaawaratii ama derisnimada aan la dersaan doonaya guriga ku xigaan doonaya inaan dego ka warran hebel ya wallaahi dariskiisu ma fiicna ninkaas isagii reerkiisa in lala dersaa ma fiicna dhibaatooyin badan baa dad la dersay ka soo maray ta noocaasi yani waxa weye dhibi kuma sugna wayajibu cala almushaawari an laa yukhfiya xaalah waxa waajib ku ah cala almushaawari kii lala tashaday an laa yukhfiya inaanu qarinin xaalahu qofka xaalkiisa inaanu qarin ayaa markaa waajib ku ah bal yadkuru lmasaawi'a wuxuu sheegayaa xumaanaha allatii fiihi xumaanahaasoo qofkaa ku sugan wuxuu u sheegayaa biniyati nasiixa niyo nasteexa ah oo qofkan la talinayo sharka iyo dhibta uga digaayo bas isagoo muraadkaasun uga jeeda ayuu sheegayaa qofkani sidaaba ha ahaado qof markaa waxa weeye lala shuraakooba yaanu ahaan ama qofaan loo guurin yaanu ahaan ama qofaan lala dersin yaanu ahaan ee hadduu wuxuu uga jeedaa ay tahay yacni markaa dan kale oaan ahayn qofkan inuu nasteexaynayo sida oo kale inantan isagaa isku wadoo doonaya inuu guursado markaa si aanu uga gelin ayuu markaa doonayaa uu leeyahy kaasi mid loo guuriye maahay ka daa ujeeddadiisuna waxay tahay inaanu isaga meesha ka gelin saasuu uga jeedaa waa ku dambaabaya xaaladda noocaas laakiin niyo nasteexa keliya markuu ku sheegaayo markuu u sheegaayo xaaladdaasay markaa bannaanaanaysa qofkaa markaa mushaawarka ay lala tashaday qofkaa wuxuu ka og yahay waa inaanu qarin qofkaasi wuxuu doona ha noqdo wuxuu ka og yahay waa inaanu qarin waayo waa nastiixa diinu nasiixa yacni diinku waa nasteexo wannusxi likulli muslim muslim kasta in loo nasteexeeyo ayaa marka waxaweye jariir ibni cabdillaahi albajali uu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga qaaday cahdi uu kaga qaaday cahdiga iyo beecada kaga qaaday almustashaaru mu'taman waxaa la yidhaahdaa qofka lala tashaday lala shawraa waa mid la aaminay marka ammaanadii waa inaanu khiyaamayne waa inuu ammaanadii ka soo baxaa qofkaan aan waxba u qarin hiblaayaan doonayaa inaan guursadee ka warran wuxuu ka og yahay waa inuu sheegaa aanu qarin waa inuu markaa sheegaa wa minhaa waxaa ka mid mida ida ra'a mutafaqihan yataradadu ila mubtadicin aw fasiqin ya'hudu canhu alcilma wa khaafa an yatadarara almutafaqihu bidalik idaa ra'aa hadduu arko mutafaqihan mid fiqiga doonaya inuu barto oo yataradadu kaa mutafaqiha oo yataradadu ku noqnoqonaya ilaa mubtadicin mid bidcoolaa ayuu ku noqnoqonaya aw faasiqin ama mid faasiquu ku noqnoqonaya bidcoolaha ama faasiqaasoo ya'khudu canhu lcilma cilmiga uu ka qaadanayo wa khaafa wuxuu ka baqay an yatadarara almutafaqihu bidalik inuu ku dhibaatoobo oo dhibi ka soo gaadho mutafaqihu arrinkaas ruuxan doonaya fiqiga inuu barto inuu bidcadaasi ay saamaysuu ka baqay ou bidcadii ku ta'asuro oo deed markaa uu qaato fa calayhi nasiixatuhu bibayaani xaalih fa calayhi korkiisa waxa saarna shakhsigaas sidaa ogaaday kanna sidaa inuu faasiq yahay ama mubtadic yahay nasiixatuhu shaksigan ku noqnoqonaya fiqidoonka ah ee cilmiga doonaya inuu barto inuu u nasteexeeyo ayaa markaa saaran oo waajib ku ah oo ugu nasteexeeyo bibayaani xaalih qofka xaalkiisa inuu caddeeyo uu yidhaha qofkani waa bidcoole yani bidcada noocaasana waxa weeye waa faafinayaa markaa sidaas aawadeed waa inaad iska ilaalisaa bisharti an yaqsida anasiixa taasina waxay ku bannaan tahay yacni shardin nasteexa inuu uga jeedo shardin la shardinayay ku bannaan tahay ay bisharti qasdihi nasiixata ayaa macnuhu dhacaya bishari an yaqsida anasiixa wa hada mima yuqlatu fiih kani wuxuu ka mid yahay waxyaalaha laqalduu ka mid yahay waxyaalaha la qalduu ka mid yahay oo bimacnaa eh, iyadoo aan looga jeedin qasadkaas oo xaajo markan keensanaysa ayna jirin yacni marka faallo guud la yska faalleeyo oo yacni marka waxa weeye inuu ama bidcoole yahay ama faasiq yahay ama keyta wa yahay ashyaadaas iyadoo shaqsi looga digayo oo markan eh, looga baqayo aanu joogin ayaa haddii waxyaalahaas la yska galo waxay ka mid tahay waxyaalaha la qalday ka mid tahay yani xaajo keensatay waa inay jirtaa qasadka looga jeedayna waa inay tahay biqasdi nasiixa cidi looga baqayo inay ku dhibaatowdo waa inay meesha jirtaa oo looga digaayo baabu taxdiirkii oo kale markaa iyaduna soo gelis ila suwarkan o dhan taxdiirkay ka mid yahay taxdiiru lmuslimiina min ashari wa nasiixatuhum waqad yaxmilu almutakalima bidalika alxasad waana dhacdaa inay ku xambaarto almutakalima bidalika cidda sidaa ku hadlaysa inuu ku xambaaro waa dhacdaa alxasadu xasad ku xambaaro wa yulabisu shaytaanu calayhi dalik shaytaankuna waa ka dheehgelinayaa calayhi isaga ayuu ka dheehgelinayaa daalika arrinkaas wa yukhayilu ilayhi wuxuu moodsiinayaa annahu nasiixa hadalkiisan inuu nasiixo yahay oo nasteexo yahay buu moodsiinaya falyutafatan lidalik yacnii ha loo fiirsado ha loo fiiro yeesho arrinkaas aada ha loogu yeesho suuradanna waxay ku saabsan tahay waa taxdiirkiiyo nasteexadii bay ka mid tahaye ruux doonaya cilmi inuu barto cidaan ehel u ahayn in laga qaato cilmigii ayuu ka qaadanaya marka suwar baa ka mida waxaa ka mida waxa weeye mid markaa faasiq ah ayuu doonayaa cilmiga inuu ka barto markaasaa loo sheegaya le ruuxani waa faasiq in cilmi laga qaato maaha ila qofka cilmiga laga qaadanaya waa inuu cadli yahay faasiqa warkiisa waa la yska hubsadaa maxalutabayin wa tasabut buu yaallaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatasabbatuu qiraa'ada kale yaa hadduu faasiq war idiin keeno iska hubsada hadda ma yacni waxa weeye tabayun iyo tasabbut ayaa la amray marka mid warkiisa la layska shaandhaynayo layska hubsanayo aan la layska aqbalaynin warka uu sheego mar hadduu yahay cilmi in laga qaato ma aha cilmi in laga qaato maaha waayo dee warkiisu marka waxa mid maqbuula maaha khabarkiisiiba haddaan la aqbalayn cilmiga uu sheegay iyo mas'alada uu sheegayna la aqbali maayo waayah qofka marka cilmiga laga qaadanaya waa inuu yahay qof wanaag lagu ogyahay ee suuro kale hadduu bidcoole yahay isagana waa in looga digaa oo qofkii marka waxa weeye maadaama uu helayo cid bidcadii ka maran oo uu cilmiga ka qaato xaaladda caynkaasa waa inaanu markaa bidcoole u tegin bidcoolahani kuma saamaynaya ee waxii wanaagsan baad ka qaadanaysaa keliya qofku waa inaanu is waayo dee quluubtu waa isbeddeshaa qalbiyaduna waa daciifa qalbiyaduna waa daciifa waa laynooga digay cidda markaysa markaa bidcoolaha ah waa laynooga digay dadkii aan wanaagsanayn oo dhan baa laynooga digay mahalu jaliisi asaalix waljaliisi asuuka xamil miski wanaafikhi ilkiir almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu adilada ayaa laga qaadanayaa oo laga deliishanaya marka dee qofkii marka waxa weeye bidcadii way saamayn kartaa waana dhacday xaqiiqatanoo waaqican bay u dhacday dad badan inay ku saamoobeen oo isku bedeleen saas bay culammadii salafku ka digi jireen aad iyo aad uga digi jireen bidcolayaasha in laga haajiro laga dheeraadana ay sheegi jireen laga fogaado sharkooda baqasho laga baqanayo daraaddeed taas yadaa marka ay sheegi jireen waatay qaarkood xataa dhegaha furaysan jireen maxaa dhegaha ka furaysanaysa alqalbu daciif qalbigu waa taag daran yahay buui ya qalbigu waa taag daran yahay bacdu salaf saasay yidhahdeen bacdina waxay yidhaahdeen wallahi waxaan ka baqayaa inuu aayadda taxriifiyo oo dabeedna markaa macno uu ku taxriifinayo u saaro oo aan hadhow iska saari kari waayo aan iska saari kari waayo marka waxaa kaloo soo gelaya suuro kaleo iyaduna markaa raacayso noocan oo kale markaa la mida wuxuu arkay qof markaysaa markaa cilmigii aan yacni markaa khaldayo oo yacni waxa weeye si aynay ahayn u sheegaya aan saalix u ahayn cilmiga in laga qaato waa ruux jaahil ah oo dee waxa weeye cilmigii buu khalkhaldayaa khaladkiisu waa badan yahay kaasoo kale qudhiisa in looga digo waata marka cadaaladda iyo cilmigaba waa la eegaya man lam yakun bilcilmi waalcadli ishtahar aw xasala alqaطcu falistiftan xadar markuu saaxib almaraaqi yidhaahdo kaan cilmi iyo cadaalad ku caambixin ya man lam yakun bilcilmi waalcadli ishtahar aw xasala alqaطcu falistiftan xadar ama waxa weeye markaa in loo qaciyaa aynay inuu maqtuucu tahay cadaaladdu iyo cilmiguba yacni aanu xasilin falistiftan xadar in la fatwo weydiiyo xaaraan weeye uma bannaano cidda la weydiinaya waa inay tahay cid cilmi cadaalad lagu yaqaan waa inay markaa tahay marka ruuxan marka laga digaayo bidcoolaha ama faasiqa ah ama marka waxa weeye aan saalixa u ahayn cilmi in laga qaato baa inay noqotaa bisharti qasdi nasiixa nasiixa in looga jeedo ayaa loo shardinaya laakiin ujeeddo kale haddii looga jeedo ama la doonaayo waxa weeye eh, xaasidnimo oo kale ay tahay yani waxa uu hadalkan u sheegaya cibaaradan ha sheego laakiin qasadkiisu waxay tahay inuu xaasidayo inuu ka jamac bato inuu diidaayo inuu ka xalqad weynaado inuu diidaayo ujeeddooyin kale hadduu ka leeyahay xaaladda caynkaasa waxay noqonaysaa midaan u bannaanayn ay noqonaysa oo waxa uu ku jiraa buu ku jiraa wuxuu ka dhigan yahay kii waxa weeye jihaadka galay xaqa ah laakiin isagu qasadka xun ka lahaa muslimiintu waa ku intifaacayaan dee difaaciisa iyo dagaalkiisa laakiin maadaamuu qasad xun isagu ka lahaa dee naar buu ku gelaya naar bay u sababaysa in allaha la yu'ayidu hada addiina birajuli alfaajir yacni ilaahay diinkan waa ku xoojiyaa shakhsi faajir ah waa ku xoojiyaa marka qasadka xune uu ka leeyahay isagay dhibaysaa laakiin hadday maqaamkeedii dhacday yacni yuntafacu bihi waa dhici karta in lagu intifaaco ama marka muslimiintii ay anfacdo ama qofkii looga digayay inay anfacdo waa dhici kartaa laakiin isagu markaysagaa dembigii kaga bixi maayo oo qasadka iyo xaaladaba waa la eegaya shaytaankuna talbiis waa sameeyaa ya asheekh ibnuljawzi baa wuxuu qoray kitaab layahaa talbiisu ibliis dhehgelinta ibliis dadka uu wax ka dheehgeliyo talbiisu cala alquraa talbiisu cala alculamaa talbiisu cala kada waxaa laga yaabaa shay xunu qofku uu la imanayo shay wanaagsan inuu ekaysiiyo ka dhehgeliyo oo isagoo u qaba inuu wax wanaagsan dabeed markaas samaynayo shaytaankii waa usii qurxinaya khayaaligaas u dhigayaa waa ka dhehgelinayahay ayaa laga yaabaa inuu ku socdo meel kalenu qardajeexaya ya talbiisu ibliis inuu shaydaanku qofka ka helo xaalad yacni markaa uu shay xun oo uu samaynaayo ugu sawiro inuu wanaaggii ku jiro oo qurbo ku jiro oo cibaado ku jiro yacni waxay tahay dee waa shay markaa yacni aad ugu luminayo waayo waxa uu ogsoon yahay qofku inuu ku qaldan yahay waxaa dhici karta si deg dega ah inuu uga noqdo laakiin hadduu isleeyahayba wax wanaagsan baad samaynaysaa dee waa ku sii soconayaa waxa u badan tahay inaanu markaa kaba tegin arrinka iska day wa minha an yakuuna lahu wilaaya waxaa ka mida suurada kale an yakuuna lahu ay lishasi shakhsigan inay u sugan tahay wilaayatun madaxtinimo mas-uuliyad buu hayaa yacni guud mas-uuliyaddaa guud oo laa yaquumu biha calaa wajhiha aanu ugu qumayn oo ugu kacaynin wejigeediiyo siday ahayd siduu doonu ugu takrifalaa wejigay ahayd ila waa ammaanay wejigii uma guto ima bian laa yakuuna saalixan lahaa taasina waxay ku dhacaysaa ama inuu markaa aanu u suubamin wilaayadan oo saalix uma aha inuu wilaayadan qabto yacni markaa waxawayan kartideedii aqoonteedii ma leh ila wilaayadu waxay u baahan tahay yacni ammaano iyo quwo ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin alquwatu walamaana waxaa mas-uuliyad lagu qabtaa labadaa sifo weeye waa inuu qofku kartiya awood u leeyahay waxan uu ku qabto mar labaadkana waa inuu ammaano leeyahay uu kaga soo baxayo oo ka ilaalinaya inuu marka waxa weeye eh, ishakrado ama waxa weeye wuxuu qaban karo ka tago ama waxa weeye si sharciga ku gefe la yimaado waa inuu markaa taasna ammaanadaana leeyihi hmm, alquwatu waalamaan quwadii waxaa soo gelaysa wixii cilmiga u baahnaa cilmigeedii inuu leeyahy wixii xoog u baahan xooggeedii iyo kartideedii inuu leeyahay yacni quwadii bay soo gelis wixii shajaaco iyo geesnimo u baahan inuu shajaacadii leeyahay quwadii bay soo gelis wahaakada wa ima bian yakuuna faasiqan aw muqafalan wanaxwa naxwa dalik ama waa inuu yahay mid faasiqa oo waxaweye cadli baanu ahayn ammaanadii baa maqan aw muqafalan ama mid muqafaloo qafla ku sugan tahay mooganaan baa ku sugnan iyo dhoohnaan waxyaalo badan waxay ku dhaafayaan fiira la'aan bay ku dhaafayaan isagaan islahaynba wa xume waa muafal waa kaiiru afla wanaxwu dalika iyo waxa la midka fayajibu waxaa waajiba dikru dalika liman lahu calayhi wilaayatun caammatun liyuziila cid walba maahee fayajibu waxaa waajiba dikru dalika kaa in loo sheego liman lahu calayhi wilaaya cid mas-uuliyad ku leh wilaayadaasoo caammatun caam ah mas-uul ka sarreeyo casili kara in loo sheegaa waa waajib maaha dadka in lagula wareegaayo dadka loo sheegaayo ama masaajidda laga sheegaayo ama meelaha dadku isku yimaadaan laga sheegaayo cidaan waxba ka qaban karin yacni loo sheegayo ma aha taasi waxay noqonaysaa uun xantii bay noqonaysaa yacni xantii ayuunbay noqonaysaa xaaraan tahayde aan bannaanayn ee cid wilaaye iyo mas-uuliyad caama ku leh in loo sheegaa waa waajib liyuziilahu si uu markaysaga jagada uga qaado uga suuliyo uga kaxeeyo wayuwalliya iyo si uu uga mas-uul dhigo man yasluxu mid markaa shaqadaa u suubama oo laa'iqu ah aw yaclama dalika minhu ama si uu uga ogaado shakhsigaa madaxda ahi minhu arrinkaa uga ogaado inuu sifadaa leeyahay liyucaamilahu bimuqtadaa xaali si uula mucaamilo xaalkiisu siduu yahay walaa yaqtara bihi aanu ku kadsoomin wa an yascaa fi an yaxusahu cala alistiqaama iyo inuu ku dadaalo inuu ku booriyo istiqaamadiyo toosnaanta sharciga uu ku toosan inuu ku dadaalo fii an yaxusahu inuu ku booriyo cala alistiqaamati toosnaanta sharciga uu ku toosnaanayo aw yastabdila bihi ama cid kale uu ku beddesho waxaa dhici karta qofku markaysa markaa dee inuu wakhtiyada qaarkood la islaaxin karo oo haddii ninkii madaxdaa la gaadhsiiyo ceebaha noocayo noocaasuu leeyihi waxay waxaasuu sameeyaa dee si uu waxaan wixii uga nasteexeeyo u yidhahdo waxay waxaa ayaa markaysa marka waxaan yacni ee laysoo gaarsiiyey inay jiraan ya maxaa ka jira ama waxa weeye markiisa marka arrinkii uu yidhaahdo caynkaa caynka waa inaad beddeshaa warka noocaasaa yani markaa aan hayaa yani lay sheego i soo gaarsiiyey dad lagu kalsoon yahay ii sheegay waxyaalaha noocaasi waa inayna soo noqon marka istiqaamadii buu ku boorinaya hadduu hagaagi karo haddii kalena waxaweye cid u suubantuu ku bedelaya waayahay intaasoo suura waxay soo gelaysaa nasteexadii taxdiirkay soo gelaysa waxaynu haynaa afar sababood baynu haynaa labana waynoo dhiman yihiin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka